الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ثم أما بعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا يا عليم يا كريم darsigeennu insha allahu tacaala caawa wuxuu ku saabsan yahay innagoo ilaahay weydiisanayna inuu ina waafajiyo sida uu raallida ka yahay ee saxa ah ee sawaabka ah inagoo ilaahay weydiisanayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku saabsan yahay kelmadda aynu ugu magacdarnay bilmunaasaba mowtu alculamaa'i musiiba mowtu lculamaai musiiba geerida culimmadu ay geeriyooto waa musiibo masaa'ibta waaweyn ee dunida ka dhaca ka mid ah masaa'ibta waaweyn ee dunida ka dhaca waxaa ka mid a ah qof caalim ah oo culimo ah inuu basu dhinto ama ay biridisho ayaa ka mid ah xoogaa baan rabaa bal xusuusin iyo oofin xaqa culimada la oofinayo ay ummadda ku leeyihiin iyo macdiratan ilaa rabbina rabbiga iyo agtiisa beri inay cudurdaar noo noqoto baan rabaa insha allahu inaan waktiga kooban wax ka idhaah ilaahay waxaan weydiisanayaa qofka erayga odhanaya iyo qofka dhegaysanaya lagu odhanayo labadaba ilaahay inuu ku anfaco nolosha gudaheeda iyo marka ilaahay lala kulmo ee ciidda laga hoos maro allahuma salli calaa muxamed alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah fii suurati alcankabuut bilowgeeda alla wuxuu yidhi aliflaam bismi illaahi araxmaan araxiim aliflaamiim axasiba annaas an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun alle wuxuu tilmaamay subxaanahu wa tacaala aliflaamiim suuraddaas waa suurad makiye ah waxayna ka mid tahay suwarka uu ilaahay ku bilowday alxuruuf almuqaaca xuruufta gogo-an sagaal iyo labaatan suuradood weeye suuradaha qur-aanka ilaahay ku bilowday alxuruuf almuqaaca suuraddanaa ka mid ah ilaahay baa garan allahu aclam bimuraadi axasiba annaas dadkuma waxay u malaynayaan an yutrakuu an yaquuluu aamanna in looga tegayo inay yidhaahdeen ilaahay baanu rumaynay oo muslimiin baanu noqonnay ma in sidaa loo daynayay moodeen oo imtixaan iyo xanuujin iyo jirribaad aanay imaanaynin wahum laa yuftanuuna aanan fitnaynin saasay moodeen walaqad fatanna aladiina min qablihim ilaahay waa dhaaranaya walo wallaahi baan ku dhaartay qad fatannaa waanu imtixaannay aladiina min qablihim kuwan kuwii ka horreeyey waa imtixaana falayaclamanna allahu alle subxaanahu wa tacaala wuu ogaan doonaa waa muujin doonaa waa og yahay aladiina sadaquu kuwa runta sheegay walayaclamanna alkaadibiin lagu ogaan doonaa kuwa beenta sheegay munaafiqiinta aayaddaas waxay kamid tahay aayaadka qofka mu'minka ah jidka u caddaynaya uu cagta ku hayo ee islaamnimada iyo iimaanka ah imtixaan baa qofka ku imanaya waa inuu u toogahayaa gaajo colaad xanuun geeri bugto baqdin xabsi dil wax kasta qofka ku imaanaya muslimka iyadoo loogu dawgalayo diintiisa iyo iimaankiisa iyo khayrka uu ka shaqeeyo alxaqu mansuuru wamuntaxanu falaa tacjab fahadihi sunat raxmaan xaqu waa loo hiilinaya horta isagu shaki ma leh imtixaanna waa jiraa mararka qaarkood imtixaan adag baa dhacaya hiilku waa jiraa hala yaabin arrintaas waa sunno ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sunno ilaahay imtixaanaadkaas waxaa ka mid ah mowt ulculamaa geerida culimada ka mid ah in sheekhu caalima oo culus oo miisaan ku leh ilaahay agtiisay ummadaba ayaa baxay muddo toban cisho iminka laga joogo waa musiibo weyn oo ummadda muslimka ee soomaaliyeed la soo gudboonaatay qof kastoo muslima geeri ka argagixisay oo uu ka naxay mid miyi joogay mid magaalo joogay mid dal joogay mid dibadda joogay ayay noqotay faajica siba weynu dhacday ayay noqotay imtixaankay ka mid tahay iyo waxyaabaha ilaahay dadka ku imtixaamaya subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa culimada dhimashada ay dhimanayaan waxyaabaha dilka la dilayo ee dad daalimiina ay dilayaan ilaahay makaanadoodu kor ugu qaadaya cilmigoodu kor ugu qaaday imise milyan oo qof boqolaal kun oo qof oo soomaaliya ama dadka kale ka mida muslimiinta afrikaanka ah oo aan sheekh cabdinaasir garanayn baa baratay geeridiisii ka bacdi geeridiisii khabarkiisii ka bacdi warkooda warkiisii gaadhay iyo caynkii u ahaa shaksigaasi iyo diinta iyo dacwadda suq u ahaa ay gaadhay waa imtixaan abbaani ah ummadda muslimka ah ka soo gudboonaado laakiin waxaynu isku safarsiinaynaa nebiga sala allahu calayh wasalam xadiid saxiixa ayaa rasuulku wuxuu yidhi ashhadu nnaasi bala'an alanbiyaau uma asaalixuun uma alamhalu falamhal dadka waxaa ugu imtixaan adag oo la marinaya imtixaanka dadkaas ambiyada ilaahay waxaa ku xiga saalixiinta waxaa ku xiga alamhalu faalamhal sida loo kala khayr badan yahay dadku isku mid maaha sida loo kala khayr badan yahay ayaa ku xiga yubtala arajulu calaa xasabi iimaani qofka waxaa lagu imtixaamaa kolba iimaankiisu inta uu leegyahay fain kaana fii diinihi salaaba hadduu qof diintiisa ku adag oo ku dhegan uu yahay ziida lahu fi lbala waa loo kordhinayaa balaayada iyo imtixaanka waa loosii kordhinaya waa loo sii kordhinaya imtixaanka iyo balaayada waa loo sii kordhinaya cabdullahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu wa wuxuu odhan jiray maalintii cumar dhintay buu istaagay إنii lأxsibu تiscaةa أcshaar الcilmi qad dahab waxaan u malaynayaa maanta cilmiga marka toban loo qaybiyo sagaal ka mida maanta golgod bay gashay buuri cumar marku cumar dhintay buu hadalkaa leeyahy radi allahu tacaala canhu saciid ibnu jubayr ninkii caalimka ahaa ee xajaaj ibnu yuusuf uu dilay ee cilmiga badnaa maalintii xajaaj uu dilayay allaahuma laa tusallid calaa axadin bacdi ilaahw qof aniga iga dambeeya ninkaa ha tusallidin buu yiri dallibka nin caalim ah oo waktigiisii min ajillaa'i alculamaa ka mid ahaa buu ahaa saciid ibnu jubayr oo nin xaakimo muslimiinta ka mida ah, baa kibir u dilay waa ninka madaxiisii markii la gooyey saddex jeer buu ashahaata madaxiiyo bannaanka yaala ibnu kaiir wuxuu leeyahay ibnu kaiir raximah llah wuxuu leeyahay iyo dahabiba waxay sheegaantii ii keena si qasriga madaxtooyada dhiiggiisu aanu ugu daadan marka la dilayo markaasaa la dhigay saabtii dabeetana qoorta ka gooyay oo markuu leeyahay wuu qoslay marka maa yudxik maa yudxikuka ya saciid maxaa kaa qoslinaya waaba lagu dilayaa cajibtu xilm اllahi calayk wajur'atuka cala اllahi wa xilmuhu calayk waxaan aada ula yaabanahay sidaad u dhiiran tahay dhiigga muslimka u daadinayso ummadda u laynayso ilaahay dulqaadkiisa la yaabana isaguu ugu dulqaadanaya alle oo dunidan cagaha aada ugu hayso ayaan la yaabana dila markaasuu yihi allahuma laa tusallit calaa axadin bacdi ilahu qof aniga igu dambeeya iga dambeeya kaa ha qoortaa laga jaray waxay leeyihiin yahanadu wuxuu waashay kursigiisa isagoo ku fadhiya oo aan kicin maydkiina uu yaala ayuu maskaxdiisa isbedeshay afartan maalmood buu ka dambeeyey saciid ibnu jubayr hurdo raaxale ma seexaan indhaha markuu isgeliyaba uu soo boodayay maali saciid ibnu jubayr aniga iyo saciid ibnu jubayr maxaa iska kaaya indhaha markaan isgeliyaba kalarkuu qabanayaa wuxuu odhanayaa yaa caduw allaahi lima qataltani maxaad ii dishay afartan cisho isagoo isku dhex yaacsan buu noolaa kadibna waa inti ninkaasi xaakim muslimiinta ka miduu ahaa xaafidulqur'aan buu ahaa mujaahid buu ahaa hogaamiye dhan buu ahaa ninka ninkaa caalimka adilay ah ciddii culimada disha sheekh cabdinaasir u dambeeyo adduunka raaxa kaga dambayn maayo adduunyada raaxa kaga dambayn maayaan laa waa sunnat ullah waa sunnihii ilaahay <laughs> wuxuu yihi saciid ibnu jubayr maa calaamatu halaak innaas dadku inay halaagsamaan maxaa u calaamada qaala idaa halaka culamaa'uhum ummaddu marka culimadeedu dhimato waa halaagsanye cali bin abi aalib cabdullah bin mascuud radia allahu canhuma mowt lculamaa hulmatun fi lislaam culimada geerideedu ay geeriyooto waa fonkor iyo meel dalooshantay oo diinta islaamka meel baa dalooshantay nin caalima ku gufaysnaa ayaa dalooshatay laa yasuduhaa laa yasuduhaa shayun makhtalafa leyl wanahaar meeshaa dalooshatay ee fangorta noqotay ma awdmayso habeen iyo maalin dunidu intay sii jirto sufyaan ibnu cuyayna raximah llah wa ayu cuquubatin ashaddu cala an yadhaba ahlu lcilmi wax ka weyn dhibaato ka weyn maba jirto culimadu markay tagto oo dunyada ka guurta jahliga ummadda wuu biyo dhigaya cabdullahi bn mascuud radi allahu tacaala canhu wa ardaah atadruuna kayfa yanqusu lislaam miyaad garanaysaan islaamku siduu isu dhimayo oo u nusqaamayo markaasuu sharxayaa yakunu fi lqabiilatayni caalimaan qabiilo iyo dad meel degan ayaa waxaa ku jira laba nin oo culimo caalimiin ah fayumuutu axaduhumaa mid baa dhimanaya fayadhabu nisfu lcilmi cilmiga barhkii baa tegey wayamuutu alaakhar fayadhabu cilmuhum kullu ee kalaa dhimanaya cilmigoodii oo dhan baa tegaya cilmigoodii oo dhan ayaa tegi yili cabdillahi mascuud radi allahu tacala canhu ardaha culimadu wa tacaala u abuuray muhiimad weyn ayuu alla ka leeyahay waayitaankooda ummadda dhexdooda la waayana waa musiibo weyn ilaahay wuxuu tilmaamay dadka ahlucilmiga kunuu rabbaaniyiin kuwa rabbi yaqaano alla yaqaana noqda maxaa looga jeedaa rabbaaniyiin alrabbaani huwa aladii yurabbi nnaas bisigaari alcilmi qabla kibaari waa dadka aqoon-yahanka ee dadka ku tarbiyeeyee bara cilmiga qaybihiisa yaryar inta weyn intaan la gaari cabdinaasir ka mid buu ahaa raximahullah ummadda cilmiga iyo shareecada iyo aqoonta in lagu rabeeyo lagu koriyo cilmiga qaybihiisa yaryar dabeetana ka waaweyn loo gudbiyo caynkaasuu ahaa raximahumullah raximahullah culimmada islaamka soo martay saasay ahaayeen hadyigii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ku taagnaa saasay ahaayeen manhajkii ahlusunna waljamaaca ummadda ugu dhawaaqayay xaq baa lagu wada laayay iyagoo xaqii ku baaqaya oo diintii ku baaqaya ayaa la dilay rag badan oo culimada muslimiinta ka mida saasay ku tageen oo lagu laayay ilahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka fii suurati ali cimraan aayadda labaatanaad in aladiina yakfuruuna biaayaati illaah kuwa ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobaya wayaqtuluuna annabiyiina nebiyada ilaahayna laynaya biqayri xaqin xaq la-aanidii xaq darro ku laynaya oo dee nebi in la dilo marnaba xaq noqon mayso laakiin waxaa loo jeedaa libayaani shanaacati qatlihim dilxumada ay dileen nebiyadaa loo jeedaa wayaqtuluuna laynaya aladiina ya'muruuna bilqisqi kuwa dadka amraya oo falaya cadaaladda iyo khayrka iyo wanaagga min annaasi min bacdi annaas dadka qaarkii ka ah, xaalay ka mid yihiin fabashirhum bicadaabin aliim u bushaaree cadaab xanuujiyada ilaahay subxaana wa tacaala kuwaas marka gaalada u horaysa alyahuud wanasaara kuwa ambiyada iyo rususha iyo addoomaha ilaahay culimada laaya khawaarij baa ku xigta iyaguna caynkaasoo kale ummadda u laadi abu cubaydata bnu jaraax baa rasuulka su-aal weydiiyey alxadiiskaa eeg ayu nnaasi ashaddu cadaaban yowma alqiyaama dadka yaa ugu cadaab daran maalinta qiyaame qaala rajulun qatala nabiyan aw rajulan amara bilmacruufi wa nahaa can ilmunkar dadka ilaahay agtii aakhiro waxaa ugu cadaab kulul qof nebi ilaahay soo dirsaday dilay iyo ka ku xigaa qof dilay qof ilaahay diintiisa dadka ugu baaqaya wanaagana u sheegaya xumahana ka celinaya sidaasaa ilaahay aayadda isugu lamaaneeyey dilka nebiyada iyo dilka culimada saasaa ilaahay isugu lamaaneeyey waxaa laynooga digayaa alculamaa wducaat inaynu dhibno dil iska dhaafi in la dhibaa xataa ilaahay diinaya wاladiina yuduuna almu'miniina wاlmu'minaat bغayri ma اktasabu faqad اxtamaluu بهتانا waisma مبينا bu alla leeyay subxaanahu wa tacaala sida awgeed ninkii la odhan jiray qays بن sacd ibnu cubaada markii uu nimankii khawaarijta ahaa la doodayay wuxuu ku yidhi inakum rakibtum cadiima min alamri war idinku waxaad gasheen adin weyn baad gasheen tashhaduuna calaynaa bishirki gaalnimaad nagu sheegaysaan washirku dulmun cadiimun shirkigu waa dulmi weyn wa tasfikuuna dimaaa almuslimiin muslimiinta dhiiggoodaad daadinaysaan wa tacudduunahum mushrikiin mushrikiinna waa ku tirinaysaan cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi dahabuu ilaa aayaatin nazaluu cala alkufaar fajacaluuha cala almuslimiin aayadihii gaalada ku soo degay bay qaateen markaasay muslimiintii korka ka saareen ninkii la oran jiray alkhabaab khabaab ibnu larat inankiisii cabdilaahi oo xaaskiisu la socday oo xaamila oo sidkeedii go-ay bay soo qabteen qolada khawaarijta markay qabteen ayuu ayay yidhaahdeen warwaad waad iga argagixiseene maxaad iga rabtaan may waxbaanu ku weydiinaynayo xadiid aabbaha aad ka maqashay rasuulku ka maqlay bal noo sheeg markaasuu xadiidkii fitanta ka sheekaynayey ayuu u sheegay fitnada qofka dhex taagan iyo qofka fadhiya iyo ka ka socdaa inay kala duwanyiin xadiidkii sheegayey ayuu u sheegay markay sii wadeen ayaa nin iyagii ka mid a ah doofaar baa soo agmaray markaasuu seeftiisii ku dhuftayoo jidhkiisii meel dillaaciyey doofaarka nin gaala iskale oo gaaladii muslimiinta ku hoos noolay ee jizyada laga qaadi jiray kamida mida ah. markaasay yidhahdeen maxaa ninka dimmiga ah gaalka muslimiinta kuwoos nool doofaarkiisa maxaa kuu geeyay u taabanaysa ninkii bay u tageen waa daaligeliyeen naga raalli ahaw doofaarkaagi ninkana ku khaldama waa caynka waxa ay jiidayaan ay wadaan inay dilaan ee kamaana waa nin muslimaa oo ay xaaskiisii wadaan waa qabteen dhulkay dhigeen waa gowraceen isagii islaamtiisna dhulkay dhigeen calooshay ka soo gideen iyadoo nool bay caloosha ka soo gideen riwaayadka qaarkood waxay yadana waa gowraceen markii dambena calooshay dillaaciyeen ilmihii waa kasoo soo shubhada qofku haddii si khaldan uu wax u galaa oo si khaldan uu wax u fahmo oo manhajku ka qalloocdo khatartiisu waa waa weyn ummad badan buu galaafanayaa dhibaato badan buu geysanaya cali bin abi aalib iyagaa dilay khawaarij xilligii laga salaada subax isagoo u soo baxay oo masaajidka ku socdaa la dilay cumar cafmaan ibnu cafaan isagoo aqalkiisa ku jiraa la dilay oo kitaab qur-aan akhrisanaya gaar ahaan fasayakfiikahum ullah aayaddaa isagoo akrinaya dhiiggii ugu horreeyey lagu dhuftay toorreyda ama sayfta ku dhacday dhibcihii ku horreeyay aayaddaasi ku daateen korkeeda cumar ibnu lkhadaab isagoo salaadii subax tukina tukanaya oo mixraabka taagan baa toddoba masa sagaal toorridood lagu dhuftay oo laga soo qaaday meesha markaasaa la keenay aqalkiisa muslimiintii soo booqanaya nin dhakhtaroo reer bani najaara loo keenay bal inuu eego markaasuu caanuu ka bisiiyey meelihii tooraydu kaga dhacday bay caanihii ka soo daatay markaasuu yidhi waa khalaas ninkan midciradii waa go-aanka waxaa la garan waayey naftu inay ka baxday inay ku jirto cabdullaahi bni cabbaas oo aada isugu dhawaayana saaxiib in bayna anaa garanay uu ku soo dhawaaday dhegtu afka u saaray assalaa yaa amiira almu'miniin salaadii baa joogta amiirkii muminiintu intuu indhaha kala qaado madax isaa usoo qaaday salaatu duhri am salaatu lcasri laa khayra man dayaca salaa salaadii hurba mise waa salaadii casar khayr male salaada qofkii dayaca markaasay dee naftiga weli ku jirto ogaadeen inan yarbaa usoo galo odkii booqanaya kamida inanka yare khamiiskuu jiidayaa dhulka uu xidhan yahay saasuu cumar u eegay wuxuu saaran yahay sariirtii geeridu saaran yahay naftu inay ka baxdaa wax yar baa u harsan khayrka iyo diintu ka shaqaynaya isoo heerkaa naftiisu marayso inanka yaraabi rudduuhu calaya inanka ii soo celiya waa loo soo celiyey yaa gulaam irfac izaarak fa inahu anqaa lithawbik wa adqaa lirabbik war inaan yaho marada sare u qaado inaad marada sare u qaadataa nadaafadda dharkaagaa ku jira alla ka cabsiguna waa ku jira ibn khadaab radi wadadan marka in culimada saxaabadi ajillaana ah ay ku dhintaan wadadan iyagoo hayaa khayr weyn baa ku jira nasiib nin leh qof nasiib laasaa u dhiman karaa isagoo masaajid ka soo baxay la dilo isaga oo salaad ku jira oo la dilo isaga oo ka masaajidka ku soo socda oo la dilo isagoo cashar ka soo baxay oo la dilo nin nasiib laasaa u dhinta yaa heli nasiibkaas asal allaha an yarzuqanaa bixusni lkhatima waa ka tegaynaa tan micno ma leh laakiin diin inaan kaga tagno innagoo khayr faraha ku hayna inaan kaga tagno ayaa wax ka qiimo badan aana jira oo qaybka u wanaagsan qofka bani aadamka u dhimanaya wy maxaa lagu dilay sheekh cabdinaasir muxuu galay muxuu ummad ummaddu wax u geystay ma buu dhiig iyo dhaqan watay maxaa loo dilay waxaa lagu dilay kalimat lxaq addacwa ila allah khayr iyo diin iyo dacwadu mad gaadhsiinayay halkaa uu tegey isagana in badanoo muslimiina ay ku dhinteen jidkaas khayrka iyo dacwadda iyo diinta in qofka muslimka uu ka shaqeeyo oo niyad wanaagsan kaga shaqeeyo waa shay aada u qaali ah nebigu salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamay musiibada ummadda ku dhacaysa ee imanaysa in lagu ilaawo rasuulka musiibadii ku tiri salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waxay tihi caaisha radia allahu tacaala canha aroortuu rasuulku baxaya dhimanaya salaadii subax saxaabadoo taagan buddaha amalka sidaa yida aad buu ugu farxay iyagoo salaadii tukanayo diintii bartay oo khayrkii ee uula yimid xambaaray sufuuf salaadii ku jira abubakar imaamu yahay u arkay farxad weyn baa ka muuqatay rasuulka abubakar wuxuu is yidhi rasuulku sooba kace oo salaada idin tukiyee buu rasuulku yidhi sal alla wasalam rasuulku wuxuu marka ku faraxsan yahay khayrkiisi inuu hirgalay culimadaa dhimanaysa oo basaa u dhintay nababirihadiishae dhimanaysa khayrkoodii inuu hirgalay baa farxad weyn u ah qataluu qatalahum allah way dileen alla hadi ma nin bir looquu ahaa shaacinaasa ma nin la dilu ahaa ma nin jidhkiisa la gubo oo la gogooyu ahaa ma nin wuxuu ahaa nin la dugsado wuxuu ahaa nin cilmiga iyo xikmadda iyo laga qaato diinta iyo aqoonta iyo waayaaragnimadu ahaa nin laga ducaystuu aha nin lala saaxiibo lagu soo dhawaado ayuu ahaa waa garanaysaan idinka sheekeyn mana waa waa la dilo waa dileen qataluu qatalahum allah wa xaraquu axraqahum allah malaa allaahu qubuurahum wa suduurahum wa buyuutahum naara marka arrin sahlan ma aha naftu mar bay kaa baxaysa laa inay laba jeer kaa baxayso laakiin adigoo toosan oo diinta ilaahay ku toosan oo shareecada ku toosan oo rabbigaa xaggiisa ka hagaagsan geeridu hakuu timaado rasuulku wuxuu yidhi musiibo kastooo idinku dhacda musiibadayda ku ilaawa aniga geeridayda aan dunida ka tago musiibo la midii ma jirtuu nebigu yuri calayh salaatu wasalaam waa xaqiiqadii rasuulullaahi muxamed dhimashaduu dunida ka tagoo dhintay musiibo ka weyni ma jirto oo muslimiinta la soo gudboonaanta saasaynu kaga sabraynaa dhib kasta iyo musiibo walba oo dhacda nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh isagoo tilmaamaya cilmiga iyo culimadu inay isku xidhan yihiin wuxuu yihi rasuulku sal allau alay wasalam ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazicuhu min alcibaada ilaahay cilmiga ma qaado isagoo dadka laabtooda ka siimaya oo markuna dadkii wax la yaqaanayo aan waxba garanaynin inay dhacdaa suuragal ma aha laakiin alla muxuu ku qaadayaa cilmiga ilaahay cilmiga culimadu qidoonaya culimadii baa dhammaanaysa oo dhimanaysa dadkuna cilmigii kala hari maayaan wax yar baa laga yaabaa inay wax ka reebaan bulshada inteedii badneed cilmigii ka reebi maayaan ummaddii waxaa soo cumaamadanaya isu soo taagaya golayaasheedii kala duwanaa ee bulshada dhaqankeedii iyo diinteedii ah dad aan waxba garanaynin ayaa markaa intay ummada u fatwoodaan oo wax u sheegaan iyaguna waa lunsan yihiin ummaddana waa luminaya wuxuu yidhi alxasan albasri raximah اllah lowla alculamaau lakaana annaasu kalbahaa'im haddaanay culimo jirin dadku xoolahoo kale noqon lahaa xooloo kale ay noqon lahay leannao cid wax u sheegaysaa iyo cid wax amraysaa midna ma jirto xadiidkaa aynu sheegnay markuu imaam nawwi fii sharxi muslim fasiraya wuxuu yidhi hada alxadiidu yubayin ana almuraada biqabdi اlcilmi laysa huwa maxwuhu fii suduuri xufaadihi walakin macnaahu an yamuuta xamalathu wayatakida annaasu juhaalan yaxkumuuna waxaa weeyaan xadiidkani wuxuu ka waramayaa culimada alla oofsanaya wey ee ma aha in dadka qalbigooda cilmiga ilaahay ka masaxayo laakiin dadkii cilmiga xambaarsanaa ee ahlulcilmiga aha ayaa dhimanaya ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu leeyahay fadalla haada cala ana dihaaba alcilm yakuunu bidihaabi alculamaa arrinkan wuxuu ku tusayaa xadiidku ka waramayo cilmigu wuxuu ku tagaa culimada oo tagta oo dhimata wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu mas cabbaas atadruuna maa dahaabu alcilm war miyaa garanaysaan cilmiga tegiddiisu waxa uu yahay markaasay yidhaahdeen may dhihaabu lculamaa waa culimmadiiyo tagta oo dhimata oo dhammaato weeyaan culimada marku waa ayo waayo culimada la sheegaya culima waxa weeye alcaarifuuna bisharci illaah waa dadka ilaahay sharcigiisa aqoonta ula yaqaana almutafaqihuuna bidiinih waa dadka fahamsan ilaahay diinkiisa aladiina yaquuluuna qaala allah wa qaala rasuulu dadka odhanaya oo ilaahay caynkaasuu yidhi rasuulku caynkaasuu yidhi waa kuwa odhanaya aladiina yaclamuuna macaani lkitaabi wasunna wa kuwa yaqaana micnaha aayaddu ay sheegayso iyo xadiiska micnihiisa waa kuwa yaqaana hum aladiina yakhshawna allah wa kuwa ilaahay ka cabsanaya cabsiduu mudan yahay laa yakhaafuuna fi llaahi lawmata laa'im mid wax eedaynaya iyo mid dagaalamaya dalaal dagaalkii midna uga baqi maayaan ilaahay diinkiisii shareecada inay sheegaan hum ahlu sunnati wa ahlu lxadiid waa dadka sunnaha iyo xadiidka ehelka u ah hum ahlu lfiqhi waa dadka diinta fiqigeeda ahalka ehelka u ah haaulaa'i hum alculamaa almaqsuuduuna bihadihi nusuus alsharciya waa kuwa loo jeeda nusuusta sharciga ah ay ka warramayso sidaa awgeed cid dhimata muslimiinta kaga cuslayd ma jiro nabiyuna muxamed salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh axmed ibnu xambal alimaam ibn xambal raximah ullah wuxuu odhan jiray dadku cilmiga iyo diintay uga baahi badan yihiin cuntada iyo cabitaanka cunada iyo cabitaanka qofku maalintii mar iyo laba iyo saddex buu baahanaya laakiin cilmiga wakti kasta qofkun waa u baahan yahay oo ka maarmi maayo waktina ka maarmi maayo noloshoodu sideebay ahayd culimmadii islaamka bal taariikhda akhri noloshoodu waxay ku camirnayd cilmi daraaso dacwad diin islaaxin nasaa'ix khayraad kutub la alifo duruus la jeediyo dad la soo saaro cilmi la baro noloshooda saasay ku dhisnay saasay wa kaana shaykhanaa minhum shaykhuna caynkaasu ah intii aad aragteen oo taqaaneen kaana daaciyan ila allah kaana naasixan lilumma kaana mudarisan mucalliman muxaadiran yudakiru wa yuwacid innaas dadka cilmiga u dhigaya kitaabba kitaab tafsiirkii u dhigaya axkaamtii iyo fiqigii shareecada u akrinaya hadda silsilad fiqiyo waday anwaar masaalika ku dhex jirta oo ma dhamayn intaan kuu socda walowba halkan noogu dhameeyay mar ka horaysa ilaa minhaajka unoo aqriyay maxaan ku idhaahdaa kadalik xisaduu dhigaya sixi mucallin muu ahaa khayrkaasu ku mashquulsanaa waktigiisa fi leyli wanahaar habeeniya maalin uu ka shaqaynayay ma qofka caynkaasoo kalea dil loo quuraa culimadu waxay la mid yihiin sida ummad meel madow habeenkii socota oo qof ka horeeyo ilayskiiyo iftiinu hayo ou hagayo oo ka duduwayo halista qofka caalimka ummadda markuu dhex joogo iftiin iyo ilaysk buu yahay ummadda oo dhani ay ifsanayso markuu ka baxo ummadda oo qof kaloo caalim aanu meeshii joogin ummaddaasi ummad madow iyo gudub soconaysa wey waana waxyiga iyo diinta iftiinka ay xambaarsan yihiin kadalika awxaynaa ilayk ruuxan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أهل العلم يساسئ هاي رحمهم الله رحمة واسعة إلهي ونحرستو علمه في خير في دينتي أي وليه إلهي مضاكو أنفعه بعد نماذج شيخ رحمه الله تعالى dadku aad ma wada garanayn qaarkood koran wuxuu ahaa ummadda wuxuu ahaa diin adag oo dadka u dhexay nin tawaaduc badan oo aan isla weyninka iyo kibirka iyo faanfaanka aqoonin buu ahaa tawaaduc badan nin deeq badan buu ahaa waxaa dhacaysa mararka qaarkood in qof baahi sheegto hawluu sheegto uu ku yeedho qofkaasaa inoo yimid qofkaasaa waxaa codsaday maxaynu ka yeelnaa aniga iga bilow intaa hadda ma hayan laakiin waa raadinaya hadduu hayana iga qabo maxaynu ka samaynaa bal ka tali sheekhow maxaan samaynaa hebel baa inoo yimi hebel baa baahan ninkaa maxaanu ka samaynaa beer badan ma u war oo sadaqad badan ayuu ahaa wuxuu ahaa qof furfuran oo aan weji macbuus ahayn oo kaftan badan oo qofna aan ka qaloonin dhallinyaradiiya waayeel qof walba u furan qalbigiis ayuu ahaa tabasum iyo dhoolla cadayn uu qof kasta ku qaabilayay ayuu sheekhu ahaa qof kasta uu dareemi karay wuxuu ahaa sheekhu nin cibaado badan ilaahay caabudo subxaana wa tacaala salaada jamaca ah aada u ilaaliya sunniyaasha ilaaliya habeenkii salaatuleylka dhaqan waxaa u ahaa kowdu hadday dhacdo in badan baa safar la galay kowdu hadday dhacdo waa hadday kowda dhacdo waa kacay uu tukanaya wixii alla u qadaro uu yaro seexanaya uu soo kacaya haddana hadhow labada iyo xoogaa waa tukanaya dadka afarta iyo meelaha toosa markay la joogaan waxay moodayaan in habeenkiiba aanu kicin xilliga dadku tukanayaan afarta habeennimo ay tahay waa berigu ku dhow ayaa markaa intuu la kala baxo hadduu leyf jirana kitaabka leefka intuu daarto kitaab iska akrisanaya ama toojkiisu isticmaalaya uu akrisanaya waxaa sheekhu nin eh, duca badan oo baryo badan ilaahay aada u barya khaasatan habeenkii gelinka dambe iyo subaxii markuu duxada tukado oo kale aad alla u barya wuxuu halhays u lahaa sitraka yaa rabbi ilaahu waxaan ku weydiisanayaa asturkaaga ilahu addunya aakhira iyo astur ayaa halhays u ahayd marka u kacayo markuu fadhiisanayay marka maal yaa rabbi sitraka buu oran jiray rabbi sitraka ilaahu inaan asturkaagaan ku weydiisanaya ad asturto ceebtayda adduun iyo aakhiraba buu wuxuu ahaa nin dulqaad badan mid af wax ka yiri iyo mid maaga iyo mid wax u geystay muraadka ma lahan sheekh raximah taala tacaala waqaa'ic badan ayaynu isla soo marnay nolosheena badan aan ka ogey waxaa sheekhu raximah llah raxmatan waasica duruufta adduunyada iyo nolosheeda micno badanba kuma lahay waxaan garanayaa isagoo oo duruus noo akriya wax noo dhigaya oo subaxi kadib akrinaya oo duhurka ka hor dhigaya oo waxaan garanayaa haddana laga yaabo inaan qadayn mararka qaarkood oo markaa cashar ka baxno intu ii yeedho yidhaahdo xaafadii orodoo dheelkaa tag ka soo qaad nafar bariisa xaafadii orodoo geey masaajidkaana igu kaala markaa aan qaado oo xaafadii geeyo sheekh raximahullah raxmatan waasica yani duruufta dhaqaale micnaba lama lahayn adduunka hadduu qabo hadduu dhargo micnaa lama lahayn waa intii reeraha dambe caruha dhalay aan guursan sheekhu raximah llah raxmatan waasi waxaan garanaya markaas wixii kitaabka ka baxno guri halkan uu sheekhu lahaa baa ardaydu ku dareeri jirtay markaan kitaabka ka baxno markaasaa gacanta la saari jiray oo aan ka shaqayn jirnay marka ilaa barqabkul aan ku gaadno ayuu sheekhu isagoo wadaa buu noo keenayaa shaah iyo kimis maaa ah? laa saas ma sax maaha markaasaa isagu inuu qayqaybiyo shaah dadka u shubo kimista siiyo waa ardaydiisii oo aqalkii ka shaqaynaysa ma aqbalay isagaa shubay oo kimis dadka siinaya markaasuu fadhiisanaya oo wala dadka ardayda wax la cunaya waxaa dhacaysa isagoo kitaab ka baxay mid ardayda ka mida yidhaahdo halkaasaan rabaa sheekh inaa xaajo igala soo qabato ihaahda nakeen uu raaco gawaaridan iyo bajaajyadan iyo waxan ima jiraan waa wax kooban baa baabuurta magaalada ka shaqayn jirto oo jooga xilliga dooli sagaashanaadka nin marka cibaado badan odeeq badan tawaaduc badan ayuu ahaa sheekhu raximah llahu raxmatan waasica alla wuxuu yihi waman axsanu qawla miman dacaa ila allah wa camila saalixan wa qaala inani min almuslimiin yaa ka odhah wanaagsan ka hadal fiican qof ilaahay dacwadiisa iyo diinta dadka ugu yeelaya qofka ka hadan iyo odhaah wanaagsani waa ayo oo mu'minka ah ee camalka saalixa samaynaya yaa ka hadal alxasan albasri aayadda markuu fasirayo haadaa xabiib ullah qofka caynkana waa xabiibka ilaah haadaa waliy ullah haadaa safwat ullah haadaa khiirat ullah haadaa axabu ahli اlardi ilى allah ajaaba allahu fi dacwatih wadaca annaas karaamo ka weyn ma jiro qofku diinta ilaahay iyo dacwadda iyo khayr ka shaqay man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilih qofka dadka khayr iyo wanaag tusaa waxa uu qofkaasi leeyahay qofkii khayrkaa uu tusay ku dhaqmay la yimi ajarkiisa kolgelaya sheekhu waa dhintay raximah llah sida culimadu u dhimantay hore buu u dhintay waalmowtu xaqun geeridu waa xaq naf wale waa dhimanaysa kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf weliba geeri bay dhadhaminaysaa fii suurati alcimraan fii suurati aljumuca qul ina almowta aladii tafiruuna minh fainahu mulaaqiikum fii suurati sajda qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum geeridu waa xaq naf wale waa dhimanaysaa naf waliba waa dhimanaysaa laakiin shahaada u rajaynayna sheekh hada u rajaynayna raximah اllah raxmata waasica waayo rasuulku wuxuu yihi alxariiqu shahiid qofka gubta oo dab uu ku gubtay u dhintaa shahiid weeye buu nebigu yihi alayh isalaatu wasalaam way gubeen sheekha gubid keliya maaha jirkiisii bay googooyeen inta bab loogu xidhay buu cadcad u googo-ay jirkiisii ninkii ururiyey wuxuu yidhi afar marka loo qaybiyo qayb wax la eg baan helay qayb wax la eg baan helay buu yidhi xaad yani waa waa nooc naxariis dare meesha ku dambaysa a weeyaan laakiin isagu waa ka raaxaystay adduunyada in sha allah shahaado baa ilaahay uga rajaynaya subxaana wa tacaala wuuna ku talagalay geerida inuu dhimanayna waa isogaa cilmigeedina waa lahaa dadaalkeedina waa amaanaadkii iyo mas-uuliyaadkii uu hayay intaanu bixin wuu iska takartagay intaa carruurtii aqalka joogtay wuu kala rabtibay adeerada iyo waalidka u ahaa wuxuu ku daro maraakis ku daro wuxuu kala habeeyo waa habeeyey sheekh wixii uu ammaanaad iyo wixii kolqolshiyey uu habeeyey sheekhu raximah llahu tacaala kitaab hal mujalado aniga uu iga hayay waa ii yeeday kitaabkii qof ii soo dir waan safrayaa kitaabkii u wareejinaya kitaabkii waa ii soo celiyey yacni wuu ku talagarsanaa waa ku taladarsanaa inuu tegayo qof walba inuu ku talagalo ayaa la rabaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu dhawaado waktiga iyo khayrka uu samaynayo rasulku wuxu yh sal alay darda abidardaa wuxuu yidhi rasuulku ole baan maqlay fadlu lcaalimi cala lcaabid ka fadli lqamar laylat albadr cala saa'ir lkawaakib qofka caalimka ah qiimaha iyo fadliga u yahay qofka cibaadaysta laakiin aan cilmi lahayn waa sida dayaxa fariyo tobnaada ilayskiisa uu ka iftiin badan yahay xidigaha kale wa ina alculamaa warasatu alambiyaa culimmadu waa kuwii rususha dhaxlay ina alambiyaaa lam yuwarisuu dinaaran walaa dirhaman e, nebiyadu dadka may dhaxalsiin dinaar iyo dahab midnaba walaakinahum warasuu lcilma laakiin ummadda ambiyadu waxay dhaxalsiiyeen cilmi faman akhadahu akhada bixaqin waafir qofkii cilmigii ambiyada qaata wuxuu qaatay nasiib weyn buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam as'alu allah an yajcalana minhum abu daawud baa xadiidkaa wariyey waana darajadiisa xadiid saxiixa way riwaayaadkiisa kala duwan alle subxaanahu wa tacaala dadka ahlu cilmiga aad buu ammaanay qur-aanka yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat afar meelood baa qur-aanka lagu sheegay rafcu darajaatka dadka iska leh taasaa ka mida alla sheegay subxaanahu wa tacaala bal huwa aayaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma qur-aankani waa aayado yaa laabta ku hayo garanaya qur-aankan dadka ahlucilmigaba alla tilmaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun su dadka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibka ah haddaydinaan waxba garanin buu wa tacaala anas ibnu maalik radi allahu canhu wuxuu yidhi saaxibu lcilmi xadiidka rasuulka saxiixa ah saaxibu yastakfiru lahu kulla shayin qofka cilmiga lihi wax waliba dembi dhaaf bay alla u weydiinayaan xata alxuutu fi lbaxri xitaa kalluunka badda ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala buu fadli u weydiinaya iyo dembi dhaaf iyo maqfiro ayuu u weydiinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi hurayra oo sunna tirmidi uu ku soo saaray imaamu tirmidi oo darajadiisu xasan saxiixa uu ku sheegay sheekh albaanina uu leeyay wa xasan liqayrihi ayaa rasuulka agtiisa waxaa lagu sheegay dukira lirasuuli illaahi sal alla alayh wasalam rajulaani axaduhumaa caabidun walaakharu caalim rasuulka agtiisa waxaa lagu sheegay laba ninoo nina uu yahay nin caabid oo cibaado badan ninka kalena uu yahay nin caalim ah faqaala calayhi afdal salaati wasalaam fadlu lcaalimi cala alcaabid ka fadlii calaa adnaakum fadliga qofka caalimka ah dheeraadka uu dheeryahay sharafta iyo mansilada iyo makaanada qofka caalimka ah qofka caabidka ahay laakiin anaan aqoonta lahayn uu la dheeryahay waa sida aan anigu uga fadli badan oo uga sarreeyo kiina uga hooseeya kiina uga hooseeya xitaa rasuulku tawaaduc buu leeyahay de ka u sarreeya xataa saxaabadu la hadlayaan innaga ma hadalka wuxuu dhacay waa saxaabadii waa halqabsiguu yahay laakiin hadalka innagoo dhan buu noo jeedaay waxa weeyaan ka u sarreeya xataa rasuulku ummadda waa ka fadli badan markaasuu rasuulku wuxu uhi ina allah wa malaa'ikatahu wa ahla asamaawaati waalard xata annamlatu fii juxriha alle subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa samaawaadka ehelka jooga oo dhan xitaa qudhaanjada godkeeda ku jirta xata alxuut xitaa kalluunka badda ku jira la yusalluuna calaa mucallimi nnaasa alkhayr waxay u ducaynayaan oo ammaanayaan qofka dadka khayrka u sheegay dadka khayrka u sheegay bay ammaanayaan saas weeye culimaduna alimaam tirmidi ayaa xadiidka wariyey waana xadiid saxiixa ah weeyaan rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay ummadda inaan laga waaye dad khayrka iyo diinta had iyo wada oo ka shaqeynaya laga waayi maayo ummadda ka maran maayo ummaddata laa tazaalu طaa'ifa min ummatii cala alxaqi daahiriin ummaddayda laga waayi maayo koox xaqa iyo diinta u heelan oo ka shaqaynaysa oo wada oo sare u qaadaysa inay jirto laa yaduruhum man khadala kooxdaas iyaga ah waxba yeeli maayo qofkii hakrada waa kii waxa ay wadaan ku qanacsanaayo aaminsanaa laakiin hiil iyo hoo aan garab ku siin waxba ma yeelayo hakrashada ay u hakraday walaa man khaalafahum ciddii khilaafta oo iyaga ka hor timaada oo khayrka ay wadaan diidan o aan ogolayn waxba ma yeeli karo xataa yaatiya amru llah wa hum calaa dalik ilaa ilaahay amarkiisii arrinkiisu yimaado iyagoo arrinku xaalka iyagoo kusa muslim baa soo saray xadiidka abu daawuud ina allaha yabcatu calaa ra'si kulli miati sana ilahay ummadda wuxuu u soo saarayaa boqolkii sannadoodba mar man yujadidu lihadihi اlumma amra diiniha qof ku cusboonaysiiyo boorka uga jafa diinteeda iyo shareecadeeda oo bara oo maxaan ku idhahdaa arday u soo saara oo culimo u saara oo shareecadii bara miy magaalo boqolkii sanaba kuwaa loo soo saaraa hoggaanka u qabta buu nabigu yiri alayh salaatu wasalaam deegaankan iyo dalkan aynu joogno wakti hadda musqarni ku dhow dadkii u qabtay hoggaanka ayuu ahaa sheekh cabdinaasir raximahullah maanti uu loo yimi iyo ina ka dhintay khayrka uu dalka ku soo kordhiyey meel kastoo aad tagtidoo degmo ah culimo macaahidda macadka ka soo baxday baa joogtay maraakista khayrka culimaa joogta nin kastoo hadloo mimbar fuula muxaadaro jeediya gobolkan jooga oo aan fadli ku lahayn oo aan arday u ahayn ma jira sheekh cabdinaasir raximahullah waxaa maka igala soo hadlayay maalin dhaweyda mise madiine maka maka igala soo hadlayay rag badan oo dhalinyaro ah oo kulligood mid waliba sheekha ka soo cumraystay raximahullah huwa fi qabri soo qabriga ku jira baa cilmuu ka tegay niyadii wanaagsanayd ikhlaaskii intaasoo noo dhalinyaro ah oo xaramka tegay baa waxay ka soo cumraysteen sheekh cabdinaasir nin walba cumro buu usoo cumreeye u diraya bal u waa dadkii ugu ku tabcay cimrigiisii buu geliyey waktigiisii buu geliyey aqoontiisii buu geliyey noloshiisii buu geliyey waa duldhigay fajazaahu llahu khayra ilaahay waa kaafeed ka siiyey ardaydiisii baa joogta meel walba oo khayr la joogta oo cilmi la joogta oo diin la joogta ilaa ay xarameynkii joogaan ilaa caalamka meelo badan oo kala duwan ay joogaan oo khayrka iyo diinta ay ummadda u horseedayaan ilaahay inuu isna u naxariisto qabriga u nuuro baan ilaahay ka baryaya ardaydii iyo culimadii uu dunida kaga tegayna allaynu dhowro baa alimaam alajuri raximah llah kitaabkiisa ashriica taan aada u oo sheekha laftiisu noo akriyey uu dhameeyey kitaab jurmi weyn oo aada u qiimo badan hal ayaa culimadu ka hadlaya alaajir wuxuu yihi fadliga culimadu caddaynaya ina allaha caza wajal taqadasat asmaa'u ikhtasa min khalqihi man axab fahadaahum liliimaan uma ikhtasa min saa'iri lmu'miniin man axab فتفضل عليه فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين وذلك في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح فضلوا فضلهم عظيم وخطرهم جزيل ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار لهم تستغفر والملائكة بأجنحتها لهم تخضع والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة هذا لا قيمة طبعا oo dee maaragtay qiimo badan uu ku gebagabeeyey hum afdalu min alcibaad cibaadda iyaga ka fadli badan wa aclaa darajatan min azuhaad zuhaada dadka adduunyada iska nacaya ee ka darajo sarreeya xayaatuhum haniima noloshoodu waa liibaan iyo guul iyo haniimo wa mowtuhum musiiba mowdka ay dhintaanna waa musiibo ummadda ku dhaca waa musiibo ayna ku dhacaya arrintan yahay ilaahay baynu laakiin ciwad iyo badel khayr qaba weydiisanayda aad ay cunaya laakiin in badan buu maaragta si fiican baa ugu hum siraaju lcibaad wa minaaru lbilaad wa qiwaamu lumma wa yanaabiicu lxikma hum gayru lishayطaan bihim taxyaa quluubu ahli اlxaq wa tamuutu quluubu ahli الzayg مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر هذا الآن كيما قضى oo ay xidigaha samada saaran oo kale la mid yihiin ummaddu ku hanuunayso cubaat ibnu saamid xadiidka xaakim iyo axmed ay soo saareen radia allahu canhu rasuulku wuxu yuri sal alla alay wasalam culimada sida in loo dhaqaaleeyo u ka warramaya laysa mina naga mid ma ah man lam yujilla kabiirana qofka aan weynayn kaayaga weyn wayarxam sagiirana anu naxariisan kaayagaya wayacrif licaalimina xaqahu caalimkayagana xaqiisa aan garanayn kaa sunnahayd iyo waddadaydi ma hayo iska daa inaad dishid inaad si adag ula dhaqantid hadal aan macnayn aad ku tidhaahdid baa laguu diiday sheekh naasir asacdi raximah llah wuxuu yidhi min caqiidati ahli sunna waljamaca inahum yadiinuuna allaha bixtiraami alculamaa alhudaat yataqarabuuna ila allahi tacaala bitawqiiri alculamaa wa tacdiimihim wa tacdiimi xurmatihim caqiida ahlisunna waljamaca waxaa ka mid ah, inay dadka muslimiinta ah ilaahay diin uga dhigtaan culimadooda inay ixtiraamaan hanuunsan ee khayrka iyo diinta la dhex jooga ilaahayna ugu dhowaadaan subxaana wa tacaala weynaynta ay xurmaynayaan culimadooda ay weyneynayaan haddaan dadkii salafka ahaa fiirino alimaam axmed ibn xambal inankiisii cabdillaahi ayaa aabihii la yaabay aad buu axmed ibnu xambal sheekhiisii oo shaafici ah u ducaysan hadduu sujuudsanay haduu alla baryo ducaysanayo kama tegi jiray alimaamu shaafici inuu duceeyey markaasaa inankiisii la hadlay wuxuu ku yidhi yaa abati ayu shayin kaana shaaficiyu haabow shaafici muxuu ahaa fa innii asmacuka tugfiru ducaa'a lahu waxaan anigu ku maqlaa aad inaad ducadiisa u badiso aad u ducayso alimaam axmed baa jawaabwuxu yaa bunaya kaana ashaaficiyu kaashamsi lidunya wa kaalcaafiyati linnaas fandur hal lihaadayni min khalafin aw minhumaa ciwad wuxuu yihi aabo imaamu shaafici adduunka marka loo eego ninkaasi qoraxdaas adduunka iftiiminaysa oo karu ahaa caafimaadka ummaddu ku nooshahay ayuu oo kale u ahaay oo aqoontiisa cilmigiisa labadaa wax bedeli kara bal oradoo raadi inaad hesho qoraxna bedeli kara ma jiro waxaan leenahay deegaankan aynu degannahay ummadda soomaaliyeed deegaamadooda marka laga yimaado asheekh alcallaama sheekh cabdinaasir wuxuu u ahaa kashamsi buu u ahaa qorax buu ahaa dadka dhex joogta oo dadka oo dhani miy iyo magaalo hawdi iyo nugaal ay eeganayaan buu ahaa maxaa lagu eeganayaa waa cilmi iyo raxmad iyo islaax iyo khayr iyo wanaag iyo diin lagu barto ilaahayaas waxaan ka baryayaa subxaana watacala isna u naxariisto bedel khayr qaban alla ina siiyo alimaam shaafici ajuriy raximah llah waxaa ka mid ah hadaladiisa qiimaha badan famaa danukum raximakum llah biariiqin fiihi aafaat kaiir wayaxtaaju nnaasu ilaa suluukii fii leylati damaa habal dheer oo culimada iyo ammaantood u kaga sheekeynay aayadda qur-aanka ilaahay uu yidhi awalam yarow dadku miyaanay arkayn annaa na'ti alarda nanqusuhaa inaannu arladiiyo dhulkii u imaanayno nusqaaminayno min atraafihaa docaha iyo dhinacyada aanu kasoo gurayno kasoo nusqaaminayno fii suurati racd ibnu kaiir markuu fasiriyay wuxuu yidhi nuqsaanu lardi bimowti alculamaa nusqaanta arlada waxaa ka mida tafsiirka lagu fasiray geerida culimmada ummad meel ku nool caalimkoodii hadduu dhinto ummadaasi wax dhaawac culus baa gaaray dhaawac culus baa gaaray cabdullahi bni cabaas radi allahu tacaala canhuma wuxuu odhan jiray kharaabuhaa bimowti fuqahaa'iha wa culamaa'iha dhulka kharaabkiisu waa in culimadii dhulkaa joogta ay dhimato oo ahlucilmigeedii uu dhinto wa ahlulkhayri minha ahlu khayrkii joogana ay dhammaadaan dhulkaasi waa haraabay wax ummadii diinta u sheegaya xalaashii xaaraantii u sheegaya xaq iyo baatilkuu kala caddaynaya dadkii ma dhex joogo mujaahid ibnu jubra raximahu llah ayaa marka uu qof mu'mina oo sheekh oo caalima ah u dhinto ayaa wuxuu odhan jiray maa maata muuminun ilaa bakat calayhi asamaau waalard qof muumina ma dhinto ilaa samaduna waa u oydaa arladuna waa u oydaa markaase waxaa lagu yidhi faqiila lahu atabki alardu arladu miyay oydaa qaala tacjab miyaad la yaabaysaa inaan ku idhi arladu waa ooyeysaa wamaa bilardi laa tabkii arladu maxaanay u ooyaynin calaa cabdin kaana yacmuruhaa birukuuci waasujuudi marka uu ka tago addoon ku camili jiray rukuuc iyo sujuud suma ooyeyso sheekhu raximahullah aqalkiisa markuu ka soo baxo masaajidka taqwo ku tukan soo lugaynayo ou aadayo masaajidka macadkii furqaan mise jaabici u aadayo dhulkii uu mari jiray ninkaa caabidka ah ee dhulku ku rukuuci jiray masaajiduu ku tukan jiray meeluhuu fariisan jiray cilmiguu ka akhrin jiray soo ma tagayo soo alladii murugoon mayso xaqiiqa inagii dul joognay baa u murugoonayna maxaad malaynaysa wamaa lisamaai laa tabkii samadu maxaanay u ooyeynin calaa cabdin kaana takbiiruhu wa tasbiixuhu fiiha ka dawiyi naxli addoon dul joogay dhulkan samada samadu ka sarraysee dul joogay arlada oo tasbiixdiisa taxmiidiisa takbiirtiisa wardigiisu isku xoomi jiray sida shinidu uxoonto oo kale soo soosomadii ma tabayso ila camalkan uu gudaha ka samaynaya dhulka ee tasbiix iyo takbiir iyo duco iyo khayr iyo dacwoah waa la qaadayaa samadaa loo qaadaya camalkii uu samayn jiri markii la yidhaha ninkaasi waa dhintay caalimka ah samadii sooma ooyeysa ardaydiisu u sheegaya sheekhu raximah llah raxmatan waasixa majmacu zawaaidka haytami saciid ibnu lmusayib raximah llah baa wuxuu yidhi shahidtu janaazata zayd ibnu haabit waxaan xaadiroo goobjoog ahaa janaasadii iyo meydkii la aasayay saxaabigii zayd ibnu haabit falamaa dufina fii qabrihi markii ninkaa saxaabiga ah qabrigiisii lagu aasay godka la geeyey qaala ibnu cabaas radia allahu canhum ardaydiisa ka mid ah haddane saxaabana isla ahaayeen dadkii inay dareeraan markuu damcay buu jooga jooga yaa yaa haaulaa man sarahu an yaclama كيف ذهاب العلم فهكذا وذهاب العلم ويم الله لقد ذهب اليوم علم كثير hadaad maqasheen cilmibaa guuro oo kala wakaa maanta ogaada tusaale cad zayd ibnu haabit baa idinku filan qabriguu maanta galay ilaahay baan ku dhaartay cilmi badan ayuu zayd god la galay ilaahay baan ku dhaartay sheekh cabdinaasir cilmi badan oo ardaydiisii iyo ummaddu u baahnayd ayuu god la galay sheekhu raximah llah iyo god la galo dhintay qataluu qatalahum llah abaraani baa ayuba sakhtiyaani raximah llah wuxuu yidhi inii lam ukbar bimowti rajuli min ahli sunna wa kaanii afqidu bacda acdaa'i allaalakaa'i sheekh ictiqaadka sunna waljamaaca u keenaya wuxuu yidhi wallaahi la iima sheego war isoo gaara oo odhanaya nin sheekhaa dhintay ummadda culimmadeedii ka mida ah, haddii la ii sheego wallaahi waxay iila mid tahay waax iyo xubin jirkayga ka mida ah inaan waayay xubin jirkayga ka mida ah inaan waayey ayay iila mid tahay buuli xamaad ibnu salama raximah llah ayaa wuxuu yidhi kaana ayuub yabluguhu mowtu lfatha waxaa soo gaari jiray nin dhallinyaro oo dhintay oo min asxaabi alxadiid ka mid a ah, arrintaasaa laga dareemi jiray murudada marka lagu soo qaaday markuu xusuusto waa laga dareemi jiray raximahu llah raxmatan waasica sheekh cusub ictiqaad ahlusunna alilimaam allaalakaan gebagabadii kelmadayda xamaad ibnu salama wuxuu yidhi waxaan maalin soo xaadiray ayub asakhtiyaani oo maydhaya shucayb ibnu xabxaab shucayb ibnu xabxaab alsdi abu saalix albasri nin muxadisuu ahaayo ahlu sunanku ibnu maajah mooyaane saddexda kaleba waxbay ka wariyeen shucayb ibnu xabxaab wakadalika alimaamu albukhaari wa muslim waxbay ka wariyeen ilaa soddon xadiid ayaa laga wariyaa ninkan taabiciga ah in taabiciina uu aha ilaa boqol iyo soddonkii ama boqol koob iyo soddonkii buu dhintay shucayb ibnu alxabxaan waxaan u imi buu yidhi ayuba sakhtiyaani oo ninkaa sheekha ah maydkiisii maydhay wa huwa yaquulu ina aladiina yatamannawna mowta ahli الsunna yuriiduuna an yudfi'uu nuur allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurih walow kariha alkafir wuxuu leeyahay kuwa kuwa jecel oo ku taamaya inay bahtiyaan inay dhintaan culimada ahlu sunnuhu inay dhintaan ummadda diinta u sheegaysa inay dhintaan jecel nool ama gacantoodaba ku dilaya waxay doonayaan nuurka iyo iftiinka iyo diinta iyo ilayska ilaahay uu dadka u keenay oo dadkaa culimadu u xambaarsan yihiin inuu baktiyo afkooda inay ku baktiyaan ilaahay nuurkiisa waa taan yeelaya xitaa iyaga iska daaya gaaladu hadday diido xitaa waxa weeyaan ilahay nuurkiisa waa taan yeelaya sharc usul ictiqaad lilimaam allaalakaai maxamed ibnu cabdillaahi alaclaa ninkii la ohan jiray baa wuxuu yihi waxaan maqlay muctamir ibnu sulaymaan oo leh dakhaltu calaa abii wa ana munkasirun aabbahay baan u soo galay anigoo qalbi jaban faqaala maa lak war maxaa kugu dhacay qultu maata sidiiqun lii waxaa dhintay nin saaxiibkeeya oo nin sheekho oo aan cilmiga wada raacan jirnay qaala maata cala sunna sunnihii isagoo haystay ee shareecadii iyo diintii saama ku dhintay qultu nacam qaala falaa takaf calayh ha u baqin haddaba hadduu sheekh cabdinaasan dhintay u baqi mayno calaa manhaji ahlisunna waljamaacan ku naqaanay inuu haysto kitaabka ilaahay iyo bal umada isagaa ka waanin jiray oo ka wacdin jiray oo ka toosin jiray oo ka sixi jiray waxaa farxad weyn ah inuu ku dhintay caqiida ahlusunna waljamaaca inuu ku dhintay ayaa farxad weyn ah maxaan ku gabagabeynaya yaxya ibnu jacfar ayaa wuxuu ka yaabay alimaamu albukhaari cilmigiisa iyo aqoontiisa markaasu wuxuu jeclaysay ilaahu yaa duniyada zaman u daaya zaman markaasu wuxuu لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري لفعلت haddaan awoodi karo inaan cimriga u dheereeyo alimaamu albukhaari waa u dheereen lahaa cimri dheer baan siin lahaa famarkaasuu yidhi haddii kayga loogu darayo isaga anigu waxaan jeclaysan lahaa nafta in layga qaado oo cimrigayga isaga loogu siyaadiyo haddii aan arintaas ii suuro galayso laakiin qof walba cimri buu leeyah uma suuro galayso fa inna mawtii yakuunu mawtu rajulin aniga geeridaydu waa qof dhintay oo keliya waaxid wa mawtuhu dihaabu lcilmi geeridiisu laakiin waa cilmigii oo tegay imaam bukhaari raximahullah marka maanta haddii sidaa uu sheegayo yaxya ibnu jacfar inagu qaybka ma ogin addoommo ilaah leeyaha qof walba ajalle maanna haddii nala ogeysiin lahaa cimrigeenna intaasaa dhiman haddii naloo sheegi lahaa waa ugu dari lahay shafacadinaas si annaguna aan iska dhimanno adduunka uu nooga dambeeyo cilmigiisu jiilba jiil uu anfaco sida intuu noolaaba alla ugu anfacay laakiin intaasa ilaahay ku qadaray ilaahay ha u naxariisto ilaahay sheekha ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay qabriga haw nuuro qabrigiisa beer jannaad allah uga dhig culimadii islaamkii ka hor iyo kadib intii dhimatay oo dhanna muslim wixii dhintay ka hor iyo kadibba allaha u naxariisto innagana allaha inooga daba naxariisto khaatimadeennana allaha hagaaji kuwa diintoodu ay dhab ka tahay allahay naga dhig kuwa aan diintooda adduun iyo anfac ku raadin allahay naga dhig kuwa diintooda ilaahay radihiisa iyo janno ku raadin allahay naga dhig allahuma salli calaa